bsmi illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وآlih وصaxbih ama bعdu qala اlimam الnawwiy raximah اllah tacaalى wrawaynaa fi sunani abi dawuuda can ibni cabaasi radia allahu canhuma can rasuuli اllahi salى اllahu عalyh walih waslm anahu qaal man qaala qofkii yiraahdo xiina yusbixu marka uu waaberiisanayo fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun walahu alxamdu fi alsamaawaati waalardi wacashiya waxiina tudhiruun yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi wayuxyi alarda bacda mowtiha wakadalika tukhrajuun adraka u haleelay oo waa gaaray maa faatahu wixii dhaafay fii yowmihi maalinkiisaas daalika kaagaas dhexdiisa waman qaala hunna qofkii yiraahdo xiina yumsii marka uu galabaysanayo adraka wou haleelay oo waa gaaray maa faatahu wixii ka tegay fii leylatihi habeenkiisa dhexdiisa waxa uga tago lam yudcifhu abuu daawuud abuu daawuud ma daciifinin buu yiri waqad dacafahu lbukhaariyu bukhaari ayaa daciifiyey fi taariikhihi wa fii kitaabihi kitaabu ducafaa ayuu ku daciifiyey buu yiri ayb ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidu gariibu akhrajahu abu dawuud can axmed bni saciidin alhamdaniy can cabdillaahi bni wahbin can illeyth ayb wa qowlu shaykhi lam yudacifhu abu dawuud lacalahu sakata calayhi liannahu min alfadaa'il waxaa laga yaabaa sababta abu daawuud uga aamusay uunan u daciifinin fadaa-isha inuu ka mid yahay oo fadaa-ishana axaadiidta looguma tashadudi jirin ayb wa wadacafahu lbukhaariyu fi taariikhihi wa fii kitaabihi kitaabi ducafaa uu yirina lafdu lbukhaariyi fi lkitaabeyni wuxuu ahaa saciid ibnu bashiir albukhaariy rawaa can ibni lbaylamaniyi rawa canhu leyth lam yasixa xadiiduhu ereyga bukhaari saas ninkaas sanadka ku jiro ayuu ka hadlay xadiidkiisana ma ansixin buu yihi wahaakada naqlahu bnu cadiy fi tarjamatihi fii tarjamati saciid faawrada alxadiida min dariiqi bni wahbin waqaala laa aclamu rawaa canhu gayra alleyth ma ogi buu yihi laa aclamu ma ogi rawaa canhu gayru leyth leyth waxaan ahayn inuu ka wariyey ma arkin buu yihi walaa aclamuhu rawaa ilaa hada alxadiid ayb marka kalaamka bukhaariga uu soo naqliyay qultu ibnu xajar wuxuu yihi walxadiidu daciifu bigayri saciid faina shaykhahu daciifun jiddaa xadiidka marka ninkaa saciid la yiraha keliya daciif kuma ahane bal sheekhiisa ayaa isaguna daciifun jiddan loogu tarjamay ayb marka xadiidku waa daciif waraweynaa fi sunani abi daawuuda can bacdi banaati rasuuli illaahi sala allahu alayh waalihi wasalama waradia canhuna gabdhihii rasuulka qaarkood waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nabigu kaana yucallimuhaa inuu baraayey fayaquulu wuxuu dhahayay quulii dheh xiina tusbixiin marka aada waa berisanaysid subxaana allahi wabixamdihi laa quwata ilaa billaah maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun ilaahay baa nasahan oo ceeb oo dhan ka hufan anigoo ammaanayana laa quwata xoog mlaa quwata xoog ma ahaan lana anaga nooma sugnaanin ilaa billaahi ilaahay kaalmihiisa maahane maa wixii shaa allaahu alla uu doono kaana waa ahaadeen wamaa lam yasha wuxuusan doonina lam yakun ma ahaanin oo ma ahaanayaan iclam ogo aclamu aclamu waan ogahay ana allaha calaa kulli shayin qadiir alla inuu yahay midkii wax kasta awoodo waan allaha qad axaada bikulli shayin cilmaa iyo inuu alla ku koobay shay kasta cilmi ogaal fa inahu man qaalahuna qofkii yiraahdo xiina yusbixu markuu waa beriisanayo xufida waa la dhowraa xataa yumsiya intuu ka galabaysto waman qaalahuna qofkii yiraahdo xiina yumsi markuu galabaysanayana xufida waa la dhowraa xataa yusbixa intuu kasoo waaberiisto marka qowluhu waraweynaa fii sunan abi daawuud can bacdi banaati nabiy sal l slam ilaa aakhirihi wuxuu yidhi hada xadiidu gariibu akhrajahu abu daawuud fi kitaabi ladabi haakadaa buu yihi ayuu kusoo saaray ayb ibnu sunni iyana way soo saareen walaa acrifu lahu ila hada lisnaad min cabdillaahi bni wahbin fasaacidan walaa rawaa can salim ilaa can walaa can cabdilxamiid ilaa salim walaa lisaalim wacabdilxamiid ilaa hada alxadiid unbay leeyihiin waqad dakarahumaa bnu xibaan fi hiqaati laakin qaala abu xaatim araasi cabdulxamiid majhuulun wa amaa hooyadii uu ka warinaya falam acrif ismaha walaa xaalaha labadaba ma aanan garanin buu yiri ayb laakin yaqlibu calaa danni annahaa saxaabiyatun inay saxaabiya taha qaalib ah maxaa yeeley gabdhihii rasuulka sal ly slama waxay dhinteen nebiga oo nool ilaa faatima maahne facaashat bacdahu sitata ashhurin gabdhihii rasuulka hadday wax ka warinayso oo gabdhihii rasuulkana ay dhinteen isagoo nool ilaa faadimo marka laga reebo waxaa soo baxaysa iyadana lix bilood keliya ka dambeysa qofkaas marka ka warinaa iyaga inuu nebigana soo gaari sala allahu caleyh ali wasalam waqad wasafahaa biannaha kaanat takhdimu alatii rawad canha weliba waxaa lagu sifeeyey inay u shaqeey jirtay oy u adeegi jirtay midda ay ka warinayso laakinahaa lam tusamiha ma aynan magacaabin fain kaanat hayra faatimata qawiya alixtimaal wain laxtamala annaha jaa-at bacda mowti nabiy sal l ly slam walcilmu cind allah meeshaas baa marka warar wax ku jir jiraan warawaynaa fi sunani abi daawuuda can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal dakhala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama nebiga ayaa soo galay daata yowmin maalinto maalin almasjida ayuu soo galay masaajidka dhexdiisa fa idaa huwa waab isaga oo birajulin nin min al ansaari ansaarta ka mida yaaba kadiyey oo uu arkay yuqaalu lahu layra abu umaama fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ya abaa umaamata abu umaamow maa lii araaka jaalisan maxaan kuu arkayaa inaad tahay mid fadhiyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fii gayri waqti salaati fii gayri waqti salaatin salaad waqtigeeda waqti aan ahayn masaajidka inaad fadhisa maxaan kuu arkayaa qaala waxa uu yihi humuumun murugyaalo lasimatnii aniga ilaasimtay wa duyuunun iyo deymo yaa rasuulallah rasuulka ilaahi deymo laygu leeyahay murug i hayso ayaa masaajidka iskala fadhiyaa qaala waxa uu yihi afalaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kalaaman hadal idaa qultahu haddii aad tiraahdid adhab allaahu ilaahay ou tagsiinaayo hamaka murugtaada waqadaa canka deynaka deyntaadana ilaahay uu kaa gudaayo xaggaaga qultu waxaan idhi balaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahi inaadan ii sheegin iska daayo ii sheeg deynta murugay leedahay qaala waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa idaa asbaxta haddaad subaxaysato waidaa amsayta iyo haddaad galabaysanayso allaahuma inii acuudu bika min alhami walxusni allahuma ya allahu allow inii acuudu bika adaan kaa magangelayaa min alhami murug waalxusni murug hami waxaa la yidhaha murug soo socoto wax aad ka baqaysid murugtooda xusnina waxaad soo dhaaftay murug kugu reebaan annagu murug leen iska wada dhahnaa kulligood wa acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min alcajzi cajzi iyo walkasali wahsi cajzi waxaa la yidhaha wixii maba awoodidba inaad qabato waana jeceshahay ayb waa murug waa eeda laftirkeeda walkasalna maxaa waay adoo awoodo wax inaada qabanin masalan maanta jus qur-aan waa akri kartaa laba waa akri kartaa saddex waa akri kartaa haddana waa makuu suurtagelayo wahsi adaa maanta dhaan wahsanahay <clears throat> kaasna waa xun yahay kaasaa daran labadooda eliba waidaa amsayta ayb waacuudu bika min aljubni walbukli waacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo iyo walbukli bakhayltinimo waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min halabati deyni deyn adkaanshadeeda deynta inay iga qaalib noqoto iga adkaato wa qahri rijaali iyo ragga qasbitaankooda rag inay iga adkaadaan oo ay iqasbaan oo idirqiyaan waa dhib badan yihiin haddana hadday sii yihiin kaba daranba haday kaa awood bataan ay ku qahraan qaala waxa uu yidhi fafacaltu waan yeelay faadhab allahu tacaala ilaahay waa tagsiiyey hamii murugteyda alla waa tagsiiyey wa qadaa <clears throat> canii waana iga guday xaggayga waa ka guday addeyna deyntiina waa ka guday xaggayga kitaab salaada kusoo saaray abu daawuud midkan waraweynaa fi marka waxaa xadiidku marka wuxuu tilmaama salaada subax iyo salaada casir haddii la akhriyo dikrigan qofka murug hadday hayso iyo haddii deyn badan lagu leeyahay iyo kulligood inuu alla subxaanahu watacaala uu ka gudayo ayb waraweynaa fi sunani abi daawuud can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal dakala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu soo galay warawaynaa fi kitaabi bni suniy biisnaadin saxiixin can cabdiraxmaan bni abza radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa asbaxa haddii oo waaberiisanaya qaala wuxuu dhahayay asbaxnaa calaa fitrati lislaam asbaxnaa waxaanu ku waaberiisanay calaa fitrati lislaami islaamka diintiisii fitradiisii wa kalimati likhlaasi ikhlaaska kelmadiisa kalimatu laa ilaha illa allah wa diini nabiyina muxamedin sala allahu alayh waali wasalam nabigeena moxamed ahaa diinkiisa wa milati abina ibraahima sala allahu calayhi wasalama nabiyullaahi ibraahim diintiisiina xaniifan musliman xaal aan ahay wamaa ana aniguna ma ahi min almushrikiina mid shirki dhan ka leexday xaal aan ahay muslim xaal aan ahay wamaa ana min almushrikiina mushrikiintana kama mid ahi qultu kadaa fii kitaabihi ibnu sunni kitaabkiisa sidaabaa ku jirto yaa ah wa diini nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalama wahuwa gayru mumtanicin arrintaa arrin marka la diida ma aha oo mumtanica oo reebtoomaysa ma aha walacalahu sala allahu calayhi waali wasalama waxaa la arkaa nabigu inuu yiri qaala dalika sidaas jahran liyusmicahu si uu u maqashiyo hayrahu heyrkiis <clears throat> fayatacalamahu markaa uu ka barto barid baa marka uu ujeedaa ayb xadiidkanna marka waxau tilmaamayaa isaguna waa xadiid saxiixa sida ibnu xajar ayb kii hore kaas waa xasan midkaani ibnu xajar waa xasaniyey nataaij afkaarka oo wuxuu yihi hada xadiidu xasanu akhrajahu ibnu suniy can abi khaliifata marka asbaxna calaa fitrat lislaam wa kalimati wa diini nabiyina maxamed sal slam yani towxiidkii baan ku waaberiistay ayb waad sheegaysaa marka yani inaad ku waaberiisato adoo muslim a nicmo weyn allah uga mahadnaqay marka waa sheeg sheegaysaa ayb ayb oo marka diintu wax sahlan ma ahan oo ra-sumaal aada haysato waxa ugu weyn weyaan warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa asbaxa haddii uu waabariisanaayo qaala wuxuu dhahay asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaahi caza wajalla waan waa bariisanay mulkiguna wou waa bariistay alla isagoo usugnaaday walxamdu lilaahi ammaan oo dhan allah iskale walkibriyaau kibir iyo walcadamatu weynaan lilaahi allay u sugnaatay walkhalqu abuur walamru amar <clears throat> walleylu habeenkii wanahaaru maalinkii wamaa sakana waxaa xasilo fiihimaa habeenka iyo maalinta dhexdooda lilaahi bay usugnaadeen sugnaadeen tacaala kulli allah iskale allaahuma yaa allahu allow ijcal yeel awala haada nahaari maalinkan awalkiisa salaaxan ka yeel mid suuban wa awsadahu dhexdhexdiisana najaaxan liibaan ka dhig wa aakhirahu aakhirkiisana falaaxan guul ama liibaan yaa arxam araaximiin ayb najaaxan wa aakhirahu falaaxan yaa arxama araaximiin taasuu ku ekeeyey wuxuu yidhi waas'aluka khayra addunyaa waalaakhira zaada alfiryaabiyu yaa arxama araaximiin ayb xadiidkan sanadkiisu inuu daciif yahay buu sheegay ibn xajar nataa'ij alafkaarka warawaynaa في kitaabay tirmidiyi wabni suniyi biisnaadin fiihi dacfun oo ku jiro can macqil bni yasaarin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo xiina yusbixu marka uu waaberiisanayo halaatha maraatin saddex jeer acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiim wa qara'a halaatha aayaatin saddex aayadood la akhriyo min suurati alxashri ka wakala allaahu tacaala alla wuxuu u xil saaraa bihi isaga oo u wakiilaa sabciina alfa malakin toddobaatan kun oo malag yusalluuna calayhi u duceynayaan xataa yumsiya intuu ka galabaysto toddobaatan kun oo malag baa alla wuxuu u xil saaraa inay u duceeyaan ninkaa wain maata fii dalika alyowmi maalinka haddii uu dhintana maata shahiidan isagoo shahiida buu dhintay waman qaalahaa qofkii yiraahdo xiina yumsii markuu galabaystana kaana bitilka almansilati mansilada ayuu ahaaday ayb alimaamu nawowi marka isagaaba cadeeye wuxuu leeyahy isnaaduhu yani biisnaadin fiihi dacfun ayb marka ibnu xajar wuxuu yihi rijaaluhu hiqaat ila alkhafaaf fadacafahu bnu maciin wqaala bnu xibaan fi hiqaati yukhdiu wayahim qultu wawajadtu lahu lixadiidihi shaahidan min xadiidi abi umaamata ayaan u helay waaaakhara min xadiidi anas akhrajahuma bnu mardaweyhi fi tafsiir wasanaduhumaa daciifun fiihi raawiyaani ayaa ku sugan adcafu min alkhafaaf kaba sii daran wacajibtu min tanbiihi shaykhi calaa dacfi hada waxaan la yaabay buu yihi imaam nawowi inuu baraarujiyo xadiidkan dacfigiisa ayaa la yaabay buu yihi wa icraadihi can tadciifi xadiidi ibn abi awfa xadiidkii kan ka horeeyeyna inuusi sheeginayaa kan biisnaadin fiihi dacfun buu yihi kii ka horreeyey ibn abi awfana waa ka aamusay taasaa la yaab le buu yihi wa riwaayatu abilwarqaa ashaddu dacfan min alkhafaaf midan oo khafaafka waxaa ka daran xagga dacfiga uga daran abulwarqaa oo xadiidkii hore ku jira taasaa la yaab le buu yii kii hore oo ka darna inuu sheegi waayo kana u sheego waa iska bani aadam laakiin si kale in wax warkaa dhici karto waayahay marka xadiidkan daciif weeyaan warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can moxamed bni ibraahim can abiihi radia allahu canhu qaala wajahanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxuuna <clears throat> uu noo jiheeyey uuna jiheeyey rasuulkii sala allahu alayh ali wasalama fii sariyatin ayuu sariic ilaalo dad uu diray dhexdooda faamaranaa wuxuuna amray an naqra'a inaan akrina idaa amsaynaa haddaan galabaysano waidaa asbaxnaa iyo haddaan subaxaysanno afaxasibtum xasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan faqara'naa waan akrinay fahanimnaa waan haniimeysanay wasalimnaa waana nabadgalnay oo waa soo badbaadnuu leeyahay ibnu xajar wuxuu yihi hada <clears throat> xadiidkani marka hada xadiidun gariibun buu yihi ayb waahrajahu abu nucaym fi lmacrifa ayb marka inqiaac u ishaaray calaa hada fayakunu munqaican liana muxamed bna ibrahim lam yudrik jaddahu inqiaac nooc inqiaac buu ku sheegay marka warawaynaa can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yadcuu bihadihi dacwati ducadan inuu ku ducaysanayo idaa asbaxa wa idaa amsaa hadduu subaxaystay hadduu galabaysta allahuma inii asaluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa min faj'ati alkhayri khayrka kadadiisa yani anoon filaynin khayr inuu isoo kadiyeba wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min faj'ati shari sharta fajadeeda <clears throat> shar kadadeedaan kaa magangelayaa shar inay isoo kadiso ayaan rabbiyo kaa magangelayaa saas waa marka warawaynaa fiihi can anasin radia allahu canhu qaal <clears throat> qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama lifaatimata radia allaahu canha wuxuu ku yidhi maa yamnacuki maxaa kuu diiday an tasmaci inaad maqasho maa uusiiki bihi waxa kugula dardaarmayo waxaan kugula dardaarmayo inaad maqasho maxaa kuu diiday taquuli waxaa dhehaysaa ay taquuliina waxaad dhahaysaa idaa asbaxti wa idaa amsayti haddaad asbaxaysato iyo haddii aada galabaysato yaa xayu yaa qayuumu allaha nool nolosha daa'imka xayaatada daa'imka lahow yaa qayuumu midka addoommada <clears throat> xaajaadkooda u taagan oo isaga keligii un u taagan isagana isu taagan bika bika astakiisu adiga ayaan ku kaalmo weydiisanayaa <clears throat> gurmadkaa dalbayaa fa aslix lii ilaahu iyo hagaaji shanii shanigeyga kullahu dhammaanteed walaa takilnii ha igu halaynin ilaa nafsii nafsadeeda darfata caynin ilbiriqsi nafsadeeda ha igu hallaynin sababtoo haddii adiga naftaada lagugu halleeyo waa isbaabi-inaysaa waxna ma karaysidna wax aad keenaysidna ma laha ayb ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidu xasanu gariib akhrajahu الnasaa-iyu can cabdiraxmaan bni moxamed bni salaam can zayd bni اlxubaab waay xadiidkan marka waa xasan warawaynaa fiihi ibnu suni dhexdiisa <clears throat> kitaabkiisa dhexdiisa waxaanu ku warinay biisnaadin daciifin can <clears throat> ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rajula nin <clears throat> shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ayuu u cawday annahu tusiibuhu alaafaatu inay aafooyin asiibayaan dhibaatooyin baa igu dhaco ee asiiba buu yihi faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu ku yidhi qul dheh idaa asbaxta haddaad waa berisato bismi illaahi calaa nafsii wa ahlii wamaalii bismi illaahi ilaahay magaciisa qabidiisa yani ilaahay magaciisa kaalmaysashadiisa <clears throat> calaa nafsii aan ku kaalmaysto nafsadeyda korkeeda wa ahli ehelkeyga iyo wamaali <clears throat> fa innahu laa yadhabu laka shay-un shay kaa tegi maayo adiga faqaala huna arajulu ninkii waa yidhi fadahabat canhu laafaatu aafaadkii baa ka tageen ayb aafooyinkii marka ninkii way ka tageen waayahay xadiidkii hore oo anas uu werina allahuma inii asaluka min fajcati alkhayr wa acuudu bika min fajcati ashari yuusuf bnu catiya ku jira wahuwa daciifun jiddan ayb ayb xadiidkan hadda ibnu sunni ayaa soo saaray siduu sheegay imaamu nawowi can ibni zaydan wahuwa cabdullaahi axad lxufaad markaasuu yihi falaysa fi sanadi man yundaru fii xaalihi sanadka dhexdiisa kuma jira buu yihi qof xaalkiisa la fiiriyo ayb gayra rajuli mubham ninka mubhamka maahne waadunhu leyth bnu abi sulaym inuu yahay fa inahu macruufu biriwaayati can mujaahid isagaa aada mujaahid uga wariye wathawriyu thawrina mukhirun canhu isagoo aada uga wariyaa leydka falcajabu calaa tanbiihi shaykhi calaa dacfi hada sanadi wa sukuutihi can aladii qablahu wa acjabu minhu sukuutuhu can aladii yaأtii bacdahu bxadiiثi wahuwa ashadu dacfa minhuma kan marka dacfi miyuu cadeeyey isaga warawaynaa fiihi biisnaadin daciifin buu yihi waxaa la yaab le buu yihi marka sheekhu inuu dacfiga sanadkan baraarujiyey kii ka horreeyna oo ka aamusay oo isaga laftirkiisa dacfi nin daran oo ku jira dacfigiisu daran yahay ayb wa minhu waxaas kasii yaab badan buu yidhi aamusidda uu ka aamusayo hal xadiid ka bacdi midka imaan doono oo ka daran kan waraweynaa fi sunan ibni maajah wkitaabi bni suniyi can umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa asbaxa hadduu waa bariisanaya qaala wuxuu dhahay allahuma inii asaluka cilman naafican wa risqan dayiban wa camalan mutaqabala ilaahu waxaan ku weydiisanayaa cilmi wax anfaco risqi xalaal ah camal la aqbalo ayb waa xadiid xasana ibnu xajar sidaasuu tilmaamay waa xasaniye warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama man qaala qofkii yiraahdo idaa asbaxa goortuu waa beriisanaya allaahuma inii asbaxtu minka allaahuma yaa allahu allow inii asbaxtu waan waa beriistay minka adiga xaggaaga fii nicmatin nicmo dhexdeedan ku waa beriistay wa caafiyatin caafiyo wa satrin iyo astur ayaan ku waa beriistay ood ceebteyda asturtay fa atima nicmataka ilaahu nicmadaada dhammaystir calaya korkeyga ku dhammaystir wacaafiyataka caafiyadaada iyo wasatraka asturkaaga fi dunyaa adduunka dhexdiisa iyo walaakhirati aakhiradii talaaa maraatin saddex jeer idaa asbaxa hadduu waaberiisanayo wa idaa amsaa hadduu galabaysanayo kaana xaqan cala allaahi ilaahay korkiisa waxaa xaq ku ah an yutima calayhi inuu dhammaystira nicmatahu nicmadiisa kaana itmaamu nicmatihi calayhi inuu ku dhammaystira xaqan cala allahi ilaahay dushiisa oo isa saaray korkiisa ayib xadiidkan marka camr bnu lxuseyn nin layraa oo matruukun biitifaaqihim ayaa ku jira watahamahu bacduhum bilkadib wallahu lmustacaan buu yiri waa xadiis aada daciif u ah marka kan waay marka midka ishaaray kii dacfigiisa yaraay ayuu ka ayuu sheegay kanna waa ka aamusay taasaa yaabla buu yiri marka <clears throat> marka xadiidkan aada u daciif yahay warawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wbni suniyi can zubayr bn اlcawaam radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama qaal maa min sabaaxin subax ma jiro yusbixu alcibaadu addoommadu ay waaberisanayaan fiihi subaxa dhexdiisa ilaa munaadin yunaadi mid dhawaaqa dhawaaqayo subxaana almaliki alquduus wa fii riwaayati bni sunnihi ilaa saraxa saariqun baa dhawaaqayo ku qayliya ayaa qaylinaya ayuha alkhalaa'iq war khalqigaanow sabixu lmalik alquduus war hufa oo nasaha allaha boqorka ah ee dahiran ceeb iyo xumaan oo dhan ka dahiran ayb wuxuu yihi xadiiun ariib can cabdillaahi bni numayr wazayd bni lxubaab kama akhrajahu fawaqaca lana bedelan caaliyan wa muusa bni cubaydata daciifun wa abuu xakiim laa yucrafu ismuhu walaa xaaluhu dacfigaas baa marka xadiidkan ku jiro warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can bureydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama man qaala qofkii yiraahdo idaa asbaxa markuu waa beriistay wa idaa amsaa kolkuu galabaysanayo rabbi allaahu rabbigay waa allah tawakaltu caleyhi isagaan tala saartay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane caleyhi tawakaltu isaga korkiisaan tala saartay oon isku yani tiirsaday oon cuskaday wahuwa rabu lcarshi alcadiim wahuwa isaguna rabu lcarshi alcadiimi carshiga weyn rabbigiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu allahuma ahan alcaliyu alcadiimu allihii sarn sareeyey ee weynaa sareeyey sareyn mudlaqa daat ahaan iyo sifa ahaan inta waa ku sareeya maa shaa allahu wixii alla doono kaana waa ahaanayaa wamaa lam yasha waxuunan doonina lam yakun ma ahaanayaan isaga awoodiisaa socota aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waana allaha qad axaada bikuli shayin cilmaa uma maata dhinto dakhala aljannata jannada ayuu galay qofkaasna ayb waruwaatuhu mawhuuquuna buu yihi marka ilaa caliya bna qaadim walaxmar fainahumaa ducifa min qibali tashayuc warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal ayacjazu axadukum midkiin ma ka caajizaya an yakuuna inuu ahaado ka abi damdam abuu damdam ninka la yidhaahdo kale inuu noqdo midkiin ma ka caajisayaa buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen waman abuu damdam abuu damdam waa aye yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyow qaala waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa asbaxa haddii uu waa qaala wuxuu dhahay allaahuma inii qad wahabtu nafsii wacirdii laka allaahuma yaa allaahu allow innii qad wahabtu anigu waan hibeeyey nafsii nafsadeyda iyo wacilbii sharafkayga laka adiga dartaa adaan kuu hibeeyey falaa yashtumu man shatamahu ama falaa yashtimu ma caaynayo man shatamahu qofkii caayo walaa yadlimu ma dulminaayo man dalamahu qofkii dulmiyo walaa yadribu ma garaacayo man darabahu qofkii garaaco ninkaa martaasaa lagu ammaanay subax markuu soo kaco wuxuu leeyay ilaahu nafteyda iyo cirdigeyga adiga dartaayaan u hibeeyey ninkii aniga icaayo ixanto kii dharbaaxo igu dhufto xag aagan ka rabaa xaggaaga isaga marka marka aarsanayo waxna ma ku dhufa jirin mana caayi jirin kaasoo kale noqdou leeya nabiy sal l slam ayb wuxuu yihi ibnu xajar qultu akhrajahu ibnu suniy wa abushaykh fi kitaabi athawaab min riwaayati muhallab bni اlcalaa wacabdaanu alahwaaziyu fi fawaa'idihi can ibraahima bni lmuntashir can ibraahima bni lmustamir kilaahuma can shucayb bni bayaan can abi lcawaam cimraan alqaطaan can qataadata mutasila marfuucan wa shucaybun fiihi liin dacfi baa ku jira wqad khaalafahu xamaad bnu zayd ayaa ku khilaafay wahuwa min alahbaat farawaahu can abi lcawaam can qataada can hishaam can ilxasan qaala qaala abu damdam qisadii marka marfuucii bay ka dhaafeen ayaga ayb raggaas marka hiqaadka aadka xooga badan ayb bukhaari fi taariikhu kusoo saaray fi tarjamati maxamed bn cabdillahi alcamiy qaala waxau yihi qaala lii fadl bnu sahlin samica abanadr fadakarahu ayb waxyaabahaasa marka kan ku jiro duruqna waa ku yimid qisadaani waa ku timid kala duwan <clears throat> warawaynaa fiihi can abi darda radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh waalihi wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo fii kuli yowmin maalin kasta xiina yusbixu markuu waa beriisanayo waxiina yumsi xasbiya allahu laa ilaaha illaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi lcaiim sabca maraatin qofkii dhaho toddoba jeer xasbiya allahu laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi lcaiim toddoba jeer <clears throat> sabca maraatin toddoba jeer qofkii yiraahdo kafaahu allahu tacaala ilaahay uu kaafiyaa uu ka kaafiyaa maa hamahu wixii muruggeliyey min amri dunyaa adduunyada umuuraheeda ah iyo aakhira arrimaheeda ah <clears throat> adkaartii marka waxaa kamid a xasbiya allahu laa ilaaha illaa huwa caleyhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi lcadiim toddoba jeer in la akriyo la dhaho ayb ayaa iyada markaas soo gelayso ayb warawaynaa fi kitaabay tirmidiyi wbni suniyi biisnaadi daciifi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama man qara'a qofkii akriyo xamiim almumin xamiim almumin tee wa suuratu xamiim almumin aafir wa qaala rajulu muminu min ali fircawna yaktumu iimaanah xamiim almumin hadaad maqasho iyadaa laga wadaa ilaa ilayhi lmasiir laga gaaro wa aayat alkursiyi qofkii akriyo ilaa ilayhi lmasiir xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcaziizi alcaliimi gaafiri danbi waqaabili tawbi shadiidi alciqaabi di qowli laa ilaaha illaa hu ilayhi lmasiir wa aayat alkursiyi qofkii akriya xiina yusbixu markuu waa beriisanaya xufida bihimaa waa lagu dhowraa iyaga sababtooda xataa yumsiya intuu ka galabaysto waman qara'a bihimaa qofkii akhriya xiina yumsiya markuu galabaysanayana xufida bihimaa waa lagu ilaaliyaa iyaga sababtooda xataa yusbixa intuu ka waaberiisanayo dacfibaase uu ku sheegay biisnaadin daciifin buu yii fa haadihi jumlatun ayb ayb ayib kii kale waa daba mariye xasbiya allahu nicmal wakiilka sheega fahaadihi tani waxa uu yihi jumlatun weeyaan jumlooyin waa jumal min alaxaadiidi axaadiistii kamida allatii qasadnaa aanu u qasadnay dikrahaa sheegideeda wa fiiha dhexdeeda waxaa ah kifaayatun filnaansho ku filnaasho liman yay u ahaatay wafaqahu llahu alla oo waafajiyey tacaala nas'alu llaha alkariima allaha wey allaha yacni deeqda badan waxaan weydiisanaynaa atawfiiqa waafajin lilcamali inuuna waafajiyo ku camalfal bihaa lagu camalfalo wasaa'iri wujuuhi lkhayri iyo khayrka wujuuhdiisa wixii kale kasoo haray yani intaa wuxuu leeyahy waa intii baabkan ku saabsanaydon qoray aan qoray ayb oo aan inaan sheego u qasday waana ku filan tahay qofki ilaahay waafajiyo khayr warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can dalqi bni xabiibin qaal jaءa rajulu ilaa abidarda ninbaa abudardaa u yimid faqaala wuxuu yihi ya abadardaa abudardaa o qad ixtaraqa beytuka gurigaagii waa gubtay gurigaagii baa kaa gubtay buu ku yidhi faqaala waxa uu yihi maxtaraqa ma gubanin gurigaagii baa kaa gubtay abudarda markaasuu yihi ma gubanin gurigeyga lam yakun illaahu caza wajalla alla ma uusan ahaanin liyafcala inuu samaynayo daalika kaagaasi saas ilaahay ma yeelayo yii ayb sababta waa maxayna bikalimaatin kalimaad samictuhunna aan maqlay dartood min rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalam aan ka maqlay man qaalahaa qofkii yidhaahdo awala nahaarihi maalintiisa awalkeeda lam tusibhu musiibatun musiiba ma asiibta xataa yumsiya intuu ka galabaysto waman qaalahaa qofkii yiraahdana aakhira nahaari maalinta aakhirkeeda lam tusibhu musiibatun musiiba ma asiibto xataa yusbixa intuu ka waabariisto waa maxay marka allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta calayka tawakaltu adaan ku tala saartay wa anta rabu lcarshi alcadiim ayaa tahay maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim aclamu ana allaha calaa kuli shayin qadiir ana allaha qad axaada bikuli shayin cilmaa allahuma inii acuudu bika min shari nafsi ilaahi waxaan kaa magangelayaa nafsadeyda sharteeda wa min shari kulli daabatin daabad kastaa sharteeda anta adigu aakhidun aad tahay midkii haayo binaasiyatiha foodeeda ina rabbii rabbigay calaa siraatin mustaqiimin ayuu ahaaday taasaan akriyey buu leeyahay aniga nacam ayb ayb marka saa darteed warawaahu min طariiqin aakhara can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam lam yaqul can abidarda ma dhihin wafiihi anahu takarara waxaa soo noqnoqday majiiu rajuli nin imaatinkiisa ileyhi isaga usoo noqnoqdo u yimaado yaquulu dhahay adrig daaraka war gurigaagii gaar warardo gurigaagii tag faqad ixtaraqad way gubatay wahuwa yaquul isaguna uu dhahay abudardaa maxtaraqad ma gubanin liannii samictu nabiya sal l slam yaquul man qaala xiina yusbixu hadihi lkalimaat qofkii yiraahdo wadakara hadihi lkalimaat buu sheegay lam yusibhu ma asiiba fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda walaa ahlihi iyo ahlkiisa dhexdooda walaa maalihi iyo maalkiisa shay-un wax yakrahuhu ou nacayo waqad qultuha alyowma maantana waa dhahay aniga balse ugu kalsoon yahay fiiri ilaahi nebigu wuxuu yihi qofkii kalimaadkan akhriya musiiba kuma dhacdo anna waa akhriyey saakay ayuu yiri uma qaala waxa uu yihi inhaduu binaa nakeena buu yihi hinqada soo baxa nakaciya nakiciya ayuu ku yihi faqaama way kaceen faqaamuu way istaageen macahu isagii la istaageen fantahaw ilaa daarihi daartiisii bay gaareen waqad ixtaraqa maa xawlahaa iyadoo agagaaraheedii uu gubtay walam yusibhaa shay-un iyadana waxba aysan gaarin kuwii ku dhadhowaa dhan waa gubteen isaga tiisii ma gubanin dikrigii marka uu la yimid ibnu xajar marka xadiidkan wuxuu yihi hada xadiidu gariibu akhrajahu ibnu suniy can albagawiyi cala almuwaafaqati waahrajahu alkharaa'iطiyu fi makaarimi alakhlaaq ayuu kusoo saaray can hudbata bni khaalid sanad marka hudbata bni khaalid an axmed bni muxamed bni khaalib can hudbata bni khaalid wاlxajaaj bnu furaafisa basriyu caabid qaala yaxya bnu maciin laa ba'sa bihi wlaglabu sida qaalibkaasi waxa uu yihi araawi canhu raawiga ka warinaya daciifun jida waa qaala albukhaariyu munkaru lxadiid waqaala bnu maciin laysa bishayin waqaala bnu cadiy axaadiiduhu gayru maxfuuda ayb xadiidkan marka ma dacfi baa ku jira ma ansixin qisadan ayb laakiin adkaarta nebiga uu ku ballan qaaday qofkii saa yidhaahdo waxaas kuma dhacayaan wax la hubo waa inaysan ku dhacayn haddii uu niyad fiican ku akriyo ayb oo sidii loogu talagalayna oo u akriyo wabilaahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa alihi wsaxbi